u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna barnaamijkan saaxiib yeel waxaan idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowreed maantana ku maqli doontaan haddii halaydma waxaa ka mid noqon doonaa dadkii qabaqaabiyey xafladdii la isku buurtay waddanka uganda oo la xiray xildhibaano loo xiray kadib markii ay coloosha ka haraatiyeen haweenay kale oo xildhibaana hase aatee xaamilo ahayd wadanka senegaal ayaa dhacdadaasi ka dhacday sheekada nin muddo toddobiyo toban sano ah cunayay rooti qalalan iyo sida warbaahinta waxaa ka qoray aad maqli doontaan waxaa sidoo kale nadiihanaa indonesiya boolisku waxay xireen haweeney iska dhigtay inay dhimatay si ay aan loogu qabsan lacag diina ah lagu lahaa gaanana warbaahinta waxay hadal haysaa nin hal habeen oo keliya dheeraaday wuxuu hadda u tartamayaa tartanka dadka adduunka ugu dhaadheer xubnihii joogtada inoo ahaa warar gudaha dibadda ku saabsan iyo suugaantiina barnaamijkana qayb ay ka yihiin kusoo dhawaada mar kale ee kulanka kene aaaabaaan fanaanada ilaahay u naxariistay xalimo qaliif magool ayaa ku luuqeynaysay heestaan maba tallaabsan karaaye barnaamijkeena kulanka keenan ayay daacfur noogu tahay war maxaa u dembeeyey ma tabaysay walaal yes bal maxay mucjisaadduni ay maldahdaa ma jeclayd helidooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mm fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto mahuraan ma u ahay haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclay nacam oo walaal ma yamaadana qul maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteeda oo mid aanan ka maqnayn baad mudan oo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmashoo malmashoo tirisoo masaakiinta lu goysay macalasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaal marinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reeriyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed katabaa milkigayga ahaa okay okay okay okay haddaba haddaba idaacaadku milyuun milyuumaadda noqdee kulmiyo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doonin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network k nn kulmiyaad u taqaan isiya shaaraf ciheeda hohoyaday timaha daabidkahaa ku noolo iyo subaho bulshadu ka dhex tumee cayaaraho sharafay heedahooye barnaamijka kulanka keena inaad dhegeysanaysaan idaacadaha wadani iyo xogmaal iyo kala f ayaa sidoo kale naga dhegeysanaysaan waxaa sidoo kale nagala socotaan baraha bulshadaanu ku leenahay boggana redi kulmeer iyo bartina facebooka haddii aanu ku bilownana madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxa uu shir jilad ku qabtay magaalada hargeysa isagoo oo dhinac tagnaa guddoomiyaha golaha guurtida muuse biixi waxa uu ka hadlay xiisada ka taagan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo toddobaadyadaanba ay ka socdeen dibad waxay rabshado watay diigna uu ku daatay waxa uu sheegay in colaada magaalada laascaanood la horinayo oo la buunbuuninayo weliba sida ay wax u jiraan iyo sida wararka warbaahinta iyo dadkuba ay ugasha ama dhinacyada kala duwan uga hadlayaan ay yihiin buyiri kuwa aan islahayn wuxuu sheegayaa in uh, isagoo u jawaabayay madaxweynaha puntland oo shalay hadlay in dowladda soomaaliya ay ku lug leedahay horinta xiisada magaalada laascaanood iyo dhinacyo kaleba malanageysana qayb ka mida ah hadalkii musabixi waxaanu ka shiray dhibaatada ka jirta ka taaga welilaas si loo xariir lahaa waxaanu isla garanay in somalilan ay ku filan tahay hawlaheeda oo ay xallin karta arrintaa haddaba arrintaasi loo galo wixii gunaad ka soo baxay waxaa ugu horreysa dhammaan halkan aanu taaganahay oo mar labaadna aanu u daraynaa tacsi dadkii ku dhintay mudaaharaadayaasi ee shicibka ahaa oo si kadisa oo laba filaana arrintaas somalilan uga dhacday aada iyo aad baanu uga xunnahay haddaanu madaxdii qaranka nahay waanu ka tacsiideynaynaa annagoo qaranka wakiila ehelkii iyo qoysaskii geerahaas ku timid somalilan oo dhammina way la qaybsanaysaa xanuunka iyo dhibaatada timi arrintaana haddii alla yidhaahdo marka aynu nabadda dejino waa laga hawlgelaya siday waxu dhaceen waa laga hawlgeli doonaa tacsidaa kadib iyo dhibaatada aanu la qaybsanayno horena aanu sheegin hadeer aanu ku celinayno dadka adduunyada oo dhan markay dhibaata dhacdo ee dadku iska hor yimaada ama ciidanka iyo mudaaharaad ha aadeen ama dad kaleba ha aadeen waxaa jira siyaalo loo xallilo mashaakilka oo loo joojiyo inaanu dhigi dambo intaa ka badani daadan wixii dhibaatada keeneen laga wada hadlo oo la xadiyo sidaa darteed maanta waxaa noo yaallaa waxa weeye aynu ku hawlgalaynaa in nabad magaalada laascaanood dad ku degaan laga wada shaqeeyo annagoo arrintaana qaybteeda ugu weyn kala shaqaynayna waxgaradka iyo haldoorka iyo dadka degen laascaanood taasi waa ta koowaad marka nabadda la xalilo ee deganaanshaha ay isku filato ay magaaladu furunto ee dadku hawl ciidamaduna way ka baxayaan ciidamadu uma joogaan inay dadka caburiyaan iyo inay dadkooda dhibaan midna waa kuwii daafacayay mudaaharaadka dadka mudaharaadkaa ah ee ka xumaaday geeridii allahu naxariistee ninkii dhintay ee argixisuu dishay waxaa u soo raacay afar col oo kale oo somalilan la dagaalamaya oo kow ay ka tahay argagixiso inta la hayo maxkamadu hayaa ilaa laba kun iyo sagaalkii ilaa maanta laascaanood dadka lagu dilay waa afartan qof afartankaa qof waxaa la hayaa oo kiiskooda la hayaa laba iyo soddon sideedna waa fakad bay ku maqan yihin laba iyo soddonkaa waxaa xukuman oo la xukumay saddex iyo labaatan oo jeerasha ku jira toddoba waxaa socda kiiskoodii sideedna fakad bay ku maqan yihin labana maxkamad way sii daayeen markaan si kala u eegno afar iyo labaatan ayaa ah mas-uuliye qaran dadkaa la dilay oo u badan maxkamadaha xeer ilaaliyaha iyo qaybaha amniga ee ciidanka waxa labalaatan kaa dheer laba guddoomiye xisbi guddoomiyihii gobolka sool ee xisbiga kulmiye iyo guddoomiyihii xisbiga wadani ee gobolka sool oo kii u dambeeyey afar iyo labaatankaasi waa mas-uuliyiin qaban lix iyo tobanna waa shacab lagu dilaayey waxay taageersan yihiin dowladda somalilan hase yeeshee dadkii dembiyaha geystay oo qaarna xabsiga ay jiraan intii kana lahaaye waxay yihiin oo la aqoonsanyaho oo la raadinayo waxay shacbiga ku abaabuleen oy ka dhaadhiciyeen in ay somaliland laysay dadkaa taasina waa cadowgii ku dilay oo haddana dowladda adinku ku diraya iyo dadkaagi waxaanu laa shacbiga oonu farintaa u diraynaa nabaddii magaaladana soo celiya ciidamaduna idinka iyo nabaddiinu bay ilaalinayaana way ka baxayaan wixii dheeraada maxaa ciidamada loo keenay cabsi baa la dareemay magaalada in dagaal laga dhex rido waxaa hadlay siyaasiyiin baarlamaanka kenya ka mid a ah, oo faarax macallin kow ka yahay oo yidhi hala dagaalamo faarax macallin wuxuu ahaa ninka isagoo xildhibaan ah oo guddoomiye ku-xigeenka shir guddoonka baarlamaanka kenya ah halkan yimid ee laascaanood tegey ee ku dhiirinaya laascaanood inay ka mid ahaato somalilan wuxuu ahaa ninka tegey laascaanood ee toban ardaya ka soo kaxeeyey iyo carruurtiisii qaar ee jaamacadda camuud geeyey ay wax ku barteen wuxuu ahaa ninka mar walba la taagay qadiyadda somalilan si wax loo xalinaayo ugu doodayey inay ku fadhido mid sharciga dadka siyaasadda midabeeya ee maalinba mid roga warkooda waxba ka soo qaadi maayo laakiin maanta lagama filay inuu yidhaahdo somalilan waxaan colaysinayaa somalilan iyo beelo uu magacooda sheegayey oo ah dadku si qabali ha ah u dagaalo wuxuu yidhi faarax macalin ma soconaysa wixii ingiriiska dhigay ayaa isticmaalka ugu tegey faaraxow aduu kiiniyaan baa tay qurumaha badan ee kala afka kala diintaa ah ee kenya ayaad wax la qaybsatay ood la baasaaboor tahay ood la aqoon tahay garan maayo ra'ygaasi wuxuu kaa goddaan rayay faarax leh waxaa hadlay oo dagaal iclaamiyey madaxweynaha puntland iyo ku-xigeenkiisa maanta kollaba lagama filay inay puntland dagaal ku iclaamso somaliland waan soo weerarayna dhibaatooyin badan baa labadoodana ina haysta maanta annagu waxaan u taaganay nabad iyo jaar wanaag waxaananu leenahay dagaal lagama faa'iide ka joog haddii se aad ka fursan weydo ood weerarkaa soo qaadana wixii adkaasha aad leedahay somalilan qaranimadeena daafacdo waa u diyaar laba deni wuxuu yidhi xasuuqa ka dhacaya laascaanood eegan mayno waa ka dagaalamayna laascaanood mudaharad bay ciidan buriisa iyo isku dhaceen dadku waa mashkalad somalilan u taallo oo ay xalinayso kana garaabayso dowlad iyo shicib maxay u dhacday arrintaas dadka maxaa ku dhintay waanu ka simanna laakiin waxaan ku leeyahay intii boosaaso ku dhimatay ee adiga iyo in diyaano ay ka dhimatay dhexdiina ee ka dhacday dee shan gore ka badantiita intii ku dhimatay boosaaso maalintii gabadha xildhibaanada ee mudto joogta ay ka soo degaysayna ma gaadhin waanu idiin ducaynaynay oo mashkiladiina maanaan soo fargelin maanta talada adiyo ku-xigeenkaa u gaadheen weeraranu qaadno somalilan aad bay arrintaa u dhegaysanaysaa oo ay maqlaysaa waxaanse kaga ciilaahe mar hadday soomalilan ciidankeeda shacabkeeda diyaariyo dalkooda inay daafacaan haddii aad ka joogi weydo nabaddaa diiddo waxay adkaasha hadda soo socon kuraan arrinta danay iyo wararka uu cilaamiyey inay xamran dowladda joogtaa la midaysato iyadu soo furtay waxaa u daliila maanta golisa shacabku intuu fadhiistay ayuu guddi usoo saaray arrinta somalilan taasi waxay markhaati ka tahay in dowladda xamar ka dhisaani maanta ay ka bareedhay in somalilan ay weerar ku qaado wax ku kordhayo waxaad istaawilisayba diyaar baanu naha shantiina madaxweyneha ku jiray xamar haddaad tidhahda somalilan waa arar ka maanta waa ka qaadi karnaa waa isura nahay diyaarna waanu u nahay shacbiga somalilandna taasaynu u sheegayna in maanta shacbiga xabar intuu golo fadhiistay u hahdo somalilan guddigii tallaabo ka qaadana xal baan u dirayna waxaad ka heshiin baa baan leh iyagana waxaanu ka warsugaynaa oo dareen nagu jiraa in aanu danay ereygaa keligii ku ahayn iyo somalilan ee uu garab ka haysta dawladda xamar dareenkaana waa qabna iyagana waxaanu leenahay war jiraaba cakaanu iman warkiinaan sugeyna waxaan ku soo gabagabaynayaa daanu somalilaadna oo soddon sano dawlad ahayd maanta intii isu soo la colaba soomaalida qarankayga difac bay ugu furayihin ninkii naga maarmi waayow waynu suranna mashkalada laascaanoodna somaliland oo dhan baa isugu tegaysa annagoo walaalayo waxa gaari ka xun annagoo murugada la qaybsanayna waananu xalili karnaa haddii aan la codkaasna waa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxa uu shir jaad ku qabtay magaalada hargeysa wuxuu ka hadlayay arinta laascaanood iyo sida loo hadalhayo barnaamijkaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal waa kulanka keeneen barnaamijka kulanka keeneen aad dhegeysanaysaan saaxiibayaal weli idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan bishii naga dhamaatay ee sanadkii waa tii dalka qadar lagu qabtay laguna soo gabagabeeyey cayaarihii koobka adduunka oo dabcan dad badan ay daawadeen haddii ay ku guuleysteen ciyaartidii ka socday wadanka argentiin kaalinta labaadna waxaa galay wadanka faransiiska saddexaadna waxaa galay wadanka croatia hore waxaan uga soo hadalnay taariikhda wadamadaas sida argentiin faransiiska toddobaadkaana xubinteen wax ka bara wadamada caalamka waxaan ku eegi doonaa waayaha dalka croatia And now, the nations of the world. India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, and Bhutan. Cambodia, Malaysia, then Bangladesh, Asia, and China, Korea, Japan. Mongolia, Laos, and Tibet, Indonesia, the Philippine Islands, Taiwan. kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walbaa joogtaan kusoo dhowaada xubinta wax ka bara waddamada caalamka toddobaad walba xilligan oo kale ayaad ka dhegaysataan reediyo kulmiye toddobaadkana dhegaystayaal waxaan xubinteenna ku eegi doonaa waayaha dalka krowetiya Naučiš voljeti svoj život na njoj Prvoj se loti, daš lako smesti Na kojoj piše jedinoj dalka kroweshiya waxaa loo yaqaanaa jamhuuriyadda dadka kroweshiya waxaanu ku yaalaa bartamaha qaaradda yurub dalkananu ka hadlaynay oo kroweshiya waxauu xuduud la leeyahay dalalka hungari serbiya bosnia horgezafina montenegro iyo slobaniya calanka dalka waxauu ka kooban yahay midabada casaan cadaan iyo bulug dhexda ku leh goobaabin sida haanta u samaysan madaxana calaamado kala duwan ku leh caasimada dalkananu ka hadlayno ee kroweshiya waxaa layidhahdaa zagreb waana magaalada waddanka ugu weyn tirada dadka kroweshiyaanka ah waxaa lagu qiyaasaa afar milyan iyo iyo siddeed kun oo ruux tirakoob la soo saaray sanadkii waana dalka boqolshan iyo ee adduunka ugu dadka badan gaadiidkun waxay isku dhaafaa marka dalkaasi la joogo dhanka midige lacagta dalkan laga isticmaalo waxaa layihahdaa kuuna luuqadda rasmiga ah ee dowladdu ku shaqaysana waxaa layihahdaa kroweshian taariikh ahaan dalkan waxaa la aaminsan yahay in la degay qarnigii lixaad waayihii dagaalkii labaadna waxa uu ka mid ahaa dalkii la oran jiray awstriya hungari hase ahaatee dal madax bannaan waxauu noqday shan iyo juun kun iyo ururka midooda yurubna wuxuu u biiray kowdii bishii julaay sanadkii dalka kroeshiya hadda waxauu xubin ka yahay ururka midowda yurub qaramada midoobay ururka gaashaanbuurta nato ururka ganacsiga adduunka ee w t o iyo ururo kale oo caalami ah dhaqaalaha haddaan egno waddankan wuxuu ka mid yahay wadamada dhaqaalahoodu kobaca badan samaynayo adduunka oo dhanna wuxuu ka yahay waddanka labaatanaad ee loo dalxiistago qiimeyn la sameeyey sanadkii waxaa la sheegay in heerka dadka shaqala'aanta ee kroeshiyanka ay gaarsiisan tahay boqolkiiba waxaana dalkan ku yaala warshado waaweyn oo qaarkood maraakiib dib lagu farsameeyo dhanka diinta haddii aan egnana dowladdu waxa ay sheegtaa inaysan jirin wax diina ay aqoonsan tahay ama gooni u ah wadankan hase ahaatee dadka ugu badan waa masiixiyiin muslimiintuna bulshada wadankaasi waxay ka yihiin boqolkiiba hal dhibic afar islaamku kroeshiya waxa uu gaaray waayihii saldanadii cusmaaniyiinta qarnigii shan iyo waxaana masjidkii ugu horreeyey laga dhisay sanadku markuu ahaa kun iyo sagaal haatana dalkaasi oo dhan waxaa ku yaala afar masjid oo waaweyn oo ilaahay subxaana wa tacaala lagu caabudo muslimiinta ugu badan ee wadankan waxay asal ahaan ka soo bosniya waxyaabaha dalka kroweeshiya laga qoray waxaa ka mid ah ragga cimrigoodii badi wuxuu gaaraa toddobaatan sano halka dumarkuna ay gaaraan siddeetan sano hase ahaatee dowladda waxa ugu badan ay ku dadaalaysa wax ka qabato waa dhalmada oo yarra dalkan waxa uu ka mid yahay wadamada laga helo adeegyo caafimaad oo tayaysan waxaana dalkaasi oo dhan ku yaala toddobaatan isbitaal oo sanadkii u adeegaa toddoba boqol qof in ka badan shan kun oo dhakhaatiira ayaana xarumahaasi caafimaad ka shaqeeya sanadkii labada kun waxaa la ogaaday in saddex iyo toban qof oo keliya waddankaasi u dhashay ay qaadeen xanuunka idiska ka dadkaasna markii dambe xanuunkaas awgiis ay u geeriyoodeen hay-adda caafimaadka adduunka w h o sanadkii waxay soo saartay warbixin ay ku sheegaysay in ka badan boqolkiiba dadka kroeshiya ay sigaar cabbaan dhanka dhaqanka haddaanu egnana dalkaasi waa ay kala duwan yihiin dadkiisa dhaqamadooda oo qowmiyad walba waxay u leedahay dhaqan gooni u ah raashinka ugu badan dalkan laga cunana waa bariiska baasada hilbaha xoolaha iyo kalluunka raashinka dhaqanka u ah dadka kroeshiya waa kalluun rooti iyo argoosato laysku kariyey cayaarahana kubadda cagta ayaa ka mida ah waxyaabaha aad looga xiiseeya dalkan waxaana xiriirka kubadda cagta kroweeshiya u diwaan gashan in ka badan kun cayaaryahan oo kubadda cagta ah xubintii wax ka bara waddamada caalamkana dhegaystayaal toddobaadkan intaas aynoo joogto tan toddobaadka dambe nabadgelyo xubinta lamidna toddobaadka dambe ayaa dhegeysan doontaan haddii alla uu qadaro warbixinada kale ee barnaamijka kulanka keenan ayaan kusii soconaynaa wasiirka amniga dalka ama waa wasiirka amniga qaranka israel ee ka socda xisbiga midigta fog ninka itmaan bin kaafir layiraahdo ayaa galay dhismaha uu ku yaalo masjidka al aqsa ah oo ku yaala bariga magaalada qudus ee la haysto tallaabadan oo halis gelinaysa baa layidhi falcelinta falastiiniinta oo falkaasi ku tilmaamay daandaansi aan hore loo arag benkaafir ninka layidhaahdo ayaa lagu arkay goobtan masjidka uu ku yaalo iyadoo si weyn amnigiisa loo sugayey dowladeena iskuma dhiibi doonto hanjabaadaha xamaas benkaafir ayaa ku yiri hadal uu daabacay afeenkiisa kadibna markii kooxda falastiiniintu ama dhinacyada falastiiniintu ee qasab maamula ay si gaara ah uga dhiidhiyeen tillaabadani wasiirkan amniga ah israel ayaa ben kafar layihaahdo ayaa muddo dheer wuxuu ku in yahuudda ay si weyn u galaan gubaha barakeysan taas oo ay falastiiniintu u arkaan mid kicinaysa islamarkaana horudhacu noqon karta in israel ay si buuxda ula wareegto xaruntan masjidka ku taala masjidka uu ku yaalo wasiirkan wuxuu sidoo kale booqashadiisa kusoo qoray baa bogiisa boggiisa twitterka waxaana uu yiri goobtan waxaay u furantaha weli dadka oo dhan haddii ay xamaas u malaynaysa weli in iyaga keliya ay hanjabaadooda looga gaabsanayo waxaana uu xusay in tilaabooyinka noocan oo kale ay yihiin kuwo hore loo qaaday oo isdhexgalka ku saabsan madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabaas abimaasib ayaa isna ka hadlay oo sheegay in tillaabadan ay tahay daandaansi aan hore loo arag islamarkaana ay aada u cambaaraynayaan ururka xamaas oo khaza maamulana waxa ay sheegeen in tallaabada wasiirkana uu ku kacay ay tahay mid caro leh islamarkaana loo baahan yahay in jawaab deg dega laga bixiyo sida hadalka loo dhigay dalka burkina faso haddii aan egnana sideed iyo labaatan qof meydadkooda ayaa laga helay magaalo ku taala waqooyi galbeed wadankaasi burkina faso dhammaadkii toddobaadkan dowladdan waxa ay sheegaysaa baa laleeyahay ama ay xustay in baaritaan uu socdo iyadoo laysla dhex marayo cidda mas-uulka ka ah oo hadda la toonsan yahay ama aan meel lagu salayn karin dowladdu waxaa lagu wargeliyey dhacdo ka dhacday tuulada layihahdo nowna intii lagu jiray habeenkii december soddon ilaa kow iyo soddonka ama sanadkan cusub ayaa lagu yiray bayaan dowladda ay soo saartay galinkii dambe ee xalay waxaana intaa ay ku dartay in baaritaan lagu bilaabay arintan ururka layihahdo sisk ayaa waxa uu dhalay oo dhinaca xaquul insaanka qaabilsanaya dhaleeceeyay rabshadahan ama dadkan lagu dilay waxaana uu sheeganay yihiin aar goose lala beegsaday dadka rayidka ah ee aan hubaysnayn waxaana la sheegaya in xubno ka tirsan ciidanka oo si xor ah deegaankaasi joogay ay xadgudube ka geysteen deegaanka islamarkaana loo marinayo dilkan inay ciidamada dowladda geystaan weeraraan lala beegsanayo ciidamada ammaanka ayay kaga jawaabayeen iyadoo markii dambena goobtaasi lagu dilay dad rayid ah weerarada lala beegsado ciidamada ammaanka ee dadka rayidka ah ayaa kordhay bilihii lasoo dhaafay wadanka burkina faso gaar ahaana gobolada waqooyi bari ee xuduudala leh dalal ay kamid yihiin maali iyo niger kuwaasoo dagaal halkaasi ay kula jira ciidamadu kooxo hubeysan oo deegaanadaas ama xuduudda ka dagaalama inkastoo deegaankan uu ku keydsan yahay dahab badan dalka burkina faso oo ay ku nool yihiin koob iyo labaatan milyan oo qof waxaa la sheegaa inuu ka mid yahay haddana wadamada adduunka ugu saboorsan tan iyo sanadkii labada kun shan iyo tobankii dalkan ku yaala galbeedka afrika waxa uu noqday xudunta kacdoonada rabshadaha wata ee kasoo fidaya dalkaasi islamarkaana dowladdu waxay aaminsan tahay in xuduudda dhinaca maali tobankii sane ee lasoo dhaafay kumanaan kooxood oo hubaysan ay kasoo galaan awood la-aanta dowladda ee ah inay ka hortegi weyso weeraradan ayaa horseeday laba afgambe sanadkan iyadoo waa sanadkii lasoo dhaafay iyadoo hogaamiye kasta oo milatari uu markasta ballan qaadayay mudnaanta koowaad in uu siin doono arrimaha ammaanka hase ahaatee qaybo badan oo ka mid a ah dhulka dalkaasi ayaa laga jaray ama waxaa ka jaray oo dadka u diiday isku socodka kooxo hubaysan oo weeraro soo nonoqday ku qaaday gobolada bari iyo saaxil ee dalkaasi dadkana dhibaato badan u geystay sida dowladdu ay hore u sheegtay tirada dadka ku dhintay isbuurasho ka dhacday goob laga dukaameysto oo lagu xuseeyey sanadka cusub ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka caasimadda wadanka uganda ee kambara agteeda ayaa tiro dadku way kordheen oo sagaal qof ayay horey u ahaayeen hadda toban qof ay noqdeen sidaasi waxaa sheegay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi booliskuna waxay sheegayeen inay xireen dadkii soo qaban qaabiyay xafladaasi madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi haweeneyda la yiraahdo waa dalka ugandha ee jasika alubo oo booqatay goobtan ay rabshadu ama masiibadu ka dhacday ee kambaara duleedkeeda ah ayaa saxafiyiinta u sheegtay in qof kale meydkiisa la helay taasoo tirada dadka dhintay ka dhigaysa toban qof waxaana inta ay ku dartay in dowladdu ay bixin doonto lacag gaaraysa kun iyo saddex boqol iyo konton doolar oo la siinayo qoysaska dadka dhibanayaasha ahaa taas oo qeyb ka ah inay ka caawiyaan ama ku caawinayaan aaska dadkooda dadweynihii xafladda ku sugnaa ayaa ku geeriyooday suuqa layidhaahdo freedom city moll iyo dadweynuhu ay isugu soo baxeen hal meel oo ay doonayeen inay ka daawadaan bandhiga bulolerka sanadka cusub loo rido dadka dhintay waxaa ku jira baa laleeyahay afar caruura oo qaarkood toban sano ay ka yaraayeen sida warbaahintu ay sheegayso boolisku waxa ay sheegeen in qabanqaabayaashu aan raacin habraaca dhigaya in caruurta ay ku heliyaan kulanadan oo kale qof weyn afhayeenka booliska dalka uganda patrick onyango ayaa isna sheegay in qabanqaabayaasha uu ka mid yahay ninka layihahdo abe musunguzi uu wajahayo eedeymo dil ah oo ah buu yiri eedeyntaasoo ah buu yidhi in dadkii ay dayaceen maxkamadna ay horgeyn doonaan waxyaabaha uu sida gaarka afeenkan u sheegay waxaa ka mid a ah, waxaan ilaa hadda xirna buu yidhi dadkii soo qabanqaabiyay bandhigan sanadka cusub oo aan u xegeynay buu yidhi saldhigga booliska maxkamad ayaana geyn doonaa sarkaal kale oo booliska hadlay oo fred enanga layiraahdo ayaa isna wariyaasha u sheegay waxaan si firfircoon u raadinayna booday dadkii soo qaban qabanqaabiyey dhibaatadii dhacday qaarkoodna waa aan soo qabanay waxa uu sheegay afeenkan in dadkii lasoo qabanqaabiyay munaasabadani ay amreen in afar meelood oo kale la xiro inta dadku aysan meel iskugu aruurin taas hadday wadooyinkaas furnaan lahayn wuxuuyidha meerdahaas furnaan lahayn intaan oo dhibaata ma aysan dhacdeen qof kamid dadkii deegaankaas ama goobta joogo badbaaday ayaa u sheegay warbaahinta in la furay hal albaab oo keliya oo dadkuna ay ka baxayeen kana soo galayeen sidaa darteedna dad badan oo dhibanayaala ah ayaa lagu xayiray oo lagu tuntay marinkaasi ciriiriga badnaa taasoo caqabad ku noqotay in qaar badan oo dadkii goobtaasi joogay baxaan ama ay neefsadaan qodobo kale ayaa saaxiib yaal noo soo socda waxaana ka mid ah indonesiya boolisku waxay xabsiga dhigeen haweenay iska dhigtay inay dhimatay kadibna sawiradeeda baraha bulshada ku faafisay sababta sidaas u yeelaysana waxay ahayd lacag deyna oo lagu lahaa ayay diidaysay in loo qabsado aabo hee aabo raadiyaha kulmiye ii saar iina keen sii geeyeen ay habacsi geeyeen bishahare ay habacsi sida looga helayban sida looga helaybaan anna anna anna kugu han

markaasa weheenayo isi soo hilowgii habdhiskeenni caashaquha hakayay maxaa helay weheenayo isi soo hilowgii habdhiskeenni caashaquha hakayay maxaa helay hanma buuxshiy habka ee noogu fudfudo haysheli karayna hadal hanma buuxshiy habka ee noogu fudfudoon haysu heli karayna hadalhan ma buuxshiy ma buuxshiy habki inoogu fudhudoon isu karayna ina siiyo hadima jacaylba naftaydii haleeyo eeda daabayaniguba habeenadan ismoogay habeenadan daraada ama hurdo jacaylba hiryada isaar diimashaanu halisahay qurux wanaagay inadan daraada ama hurdo jacaylba hiryada isar dhimashaanu halisahay haweenugu filro tegay hanaqa iyo laabtiyo halbulahaad kutaa hawenugu fi waayay xanaqa iyo laabtiyo halbulahaad ku taal xanaqa iyo laabtiyo halbulahaad ku taal qaybaad u sheegtay hadal iyo dhammaantii waxaan hibaanayoo idilay horay baad u sheegtay hadal iyo dhammaantii waynu hagaagtee ku hantaye anna iho waynu hagaagtee ku hantaye anna iho waynu hagaagtee ku hantaye anna iho waynu hagaagtee ku hantaye anna iho waxaan hibaanayoidile horay baadu sheegtee hadal iyo dhammaantee idile horay baad u sheegtay hadal iyo dhammaantii waynu hagaagtee kuhantaye anna iho waynu hagaagtee kuhantaye anna iho waynu hagaagtee kuhantaye anna iho waynu hagaagtee kuhantaye anna iho kurang sheekh cododka macaan fanaaniinta xiise maxamed weeliye cabdinuur aadan xasan jooqo cilmi guuleed iyo ilaah naxariistay caasho geeda nuur ayaa ku luqeynaya heystaan oo go-aanta la yidhaahdo kun sagaal boqol iyo shan iyo siddeetankii heesii soo baxay qayb ka tahay qayb ay nooga tahay barnaamijkeena kulanka keenan heese kale ayaa noo soo socda saaxiibyaal oad maqli doontaan laakiin markan waxaad kusoo dhawaataan xubinteennii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay lul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsanid burhaan waa maalin talaadaha taariikhduna waa saddexda bisha koowaad ee janawari sanadka labada kun waa maalinta saddexaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan saddex boqol lixdan laba cisho haddii aan dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labada kun iyo toddobadii xuseen ceydiid oo ahaa ra wasaare ku-xigeenkii xukuumadii ku meelgaarka ahayd iyo wasiirkii arrimaha gudaha ayaa sheegay inay doonayaan in la baabi'iyo xadka u dhexeeya dalalka soomaaliya iyo itoobiya oo hal baasaboor ay yeeshaan labada dal maanta oo kale sanadkii labada kun lix iyo tobankii allaha u naxariistay ogaas cabdiraxmaan ugaas khaliif oo ka mid ahaa ogaasyada soomaaliyeed kuwooda ugu caansan ayaa ku geeriyooday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maanta oo kale sanadkii labada kun sideed iyo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheere ayaa xilka ka qaaday saddex wasiir oo ka tirsanaa xukuumaddiisa isagoo saddex wasiir oo kale ku bedelay wasiirada xilalka laga qaaday oo kale ahaa yuusuf garaad cumar wasiirkii arrimaha dibadda waxaana lagu bedelay axmed ciise cawad cabdi faarax juxa oo ahaa wasiirka arrimaha gudaha waxaa lagu bedelay cabdi maxamed sabriye qadre axmed ducaale oo ahayd wasiiradda ganacsiga ayaa waxaa lagu bedelay maxamed cabdi xayr maareeye maanta oo kale sannadii labada kun qoraal ka soo baxay aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in gebi ahaanba uu golaha joojiyey shaqayntii ay la lahaayeen golaha shacabka maanta oo kale sannadii kun sagaal boqol dowladdii xilligaasi ee jabaan ayaa maraakiib dagaal waxay u dirtay gacan biyoodka suweys ee dalka masar maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol shan iyo labaatankii hogaamiyihii xilligaasi ee talyaaniga benito mussolini ayaa waxa uu sheegay inuu awood ku qabsaday talada dalka talyaaniga isagoo kala diray baarlamaankii xilligaasi ee talyaaniga ugu dambayntiina maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol iyo sagaashankii hogaamiyihii xilligaasi ee xilka laga tuuray ee dalka banama manuel antonia ayaa isku dhiibay ciidamadii mareykanka ee xilligaasi tegay dalka banama guud ahaana waayay intaa xubintii maantaoo kale markaana adib idinkugu celiya burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n lol maxamed aadan aad mahadsan tahay waxayna nala socodsiinaysay qaar kamid a dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay oo dib ay noo xasuusinaysay laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dalka senegaal ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii lagu eedeeyey inay caloosha ka haraatiyeen haweeney kale oo xildhibaana hase ahaatee xaamilo ahayd xilligaas waxaa socotay baa laleeyahay dood ku saabsanaa arrimaha diinta iyo dhaqaalaha oo baarlamaanka dalkaas u lahaa labada xildhibaan ayaa hadda waxay boolisku sheegeen in ay maxkamad geyn doonaan waxaana magacyadooda kala yihahdaa mamaduni yanga iyo masata zamba oo labadoodaba ee baarlamaanka dalkaasi ka tirsan waxyaabaha lagu ganaaxay hadda waxaa kamid ah baa laleeya inay bixiyaan lacag gaaraysa lix dhibic toddoba boqol iyo konton iyo laba doolar waa lacag ilaa lix kun oo doolar ka badan oo la toddoba kun oo dolar gaaraysa oo qofkiiba inuu bixiyo dhacdadan waxay dhacda baa laleeyahay doodii bishan ama bishii lasoo dhaafay xildhibaanadu ay ka yeelanayeen arrimaha miisaaniyadda ee dalkaasi indonesiana boolisku waxay xabsiga u taxaabeen haweeney wadankaas oo dhalatay oo iska dhigtay inay dhimatay kadibna sawaraa laga qaaday haweeneydaas baraha bulshada ayaa la dhigay oo loogu tacsiyadeeyey waxaana sawiradaas xataa laga qaaday iyadoo loo sii xabaalaha laakiin muuqaaladaas markay aada u faafeen kadib iyadoo noola dee magaalada dhex joogta ayaa la arkay liza dawi barmetta ayaa layidhaahdaa waxaa lagu eedeeyey ama ay sheegtay in sababtay sidaas u sameysa ahayd inay bixin weysay lacagdiina lagu leeyahay haweeneydaas marka siaan lacagtaas lagu qabsan ayay sidaas u sameysay waa lacag gaaraysaa ilaa laba boqol iyo lixdan doolar ay deynaya dad badan kala duwanay kulahay marka maadaama lacagtaasaan bixin waayay waxaan sameey jiray dhimasho been abuura markan saaxiib yeel waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar inusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna lee waradna war maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe Ah, federaal qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay warkalmaanay waxaa la yidhi dembi dhacay dushooduu noqdaa duulashii galaye dayn aadmi qaatana mar baa ka doontaaye duurgalkii shabaab oo in badan dhiigga daadinayey dulmigii iyo xumaantana intaa daaya laga waayey dalabkoodii markii loo fulshoo duulan lagu qaaday dagaalkii bilowdaba dhaqsay uga didaayaane macawisley dooya oo meel dalcada taagan iyo diriiska goortay arkaan diracyadii xoogga difaacoodu maalmahan dambeba sow durdura maaha quluubtooda daruurtii cabsidiisow ku di'i dadka waa u dhaqan wixii dahsoon inuu ka doodaaye maxay u degdegeen soojinnada looma diriraynin war kristiyaano ronaaldo dayn ma qaadan wax daahsoonna maaho sanadkii laba boqoloo milyanoo doolar ayuu sacuudiga ka qaadanayaa war ma dhaxal sugayaasha boqortooyada ku biiri waryaa koonfur galbeed dhahaltooyime ee afar sana leyleyw war ronaaldo waxaa layidhi dhaxal sugaha sacuudiga balsalmaanow la kulmi rabaahe ma doorashaday ka wada hadlayaan warniya walmooshidii jamaal qashuuqi dhimashooyis koroniga ku horayti war kalemaanay waxaa la yidhi al-shabaab hadday ciidan iyo cudud hayaan xoog leh ama camal islaam iyo wadeen sharaf iyo caaqiido dadkay shalay cabiidsanahayeen kama cabaadeene cabsi iyo walaac kuma jireen cidhib ma yeeshaane cayayaankii lama buufiyeen caasiga ahaaye markii shacab caraysana helay carar bilaabeen cimrigii bajacay wuu awaaqib xun yahay walee lama dhihin runtaa walilaarey dhuunkii ii dharkiyaa ii dhibtay jelyaw idhaaf dhagaraa ingale war kalamaanay waxa kaloo la yidhi wax dhambaa cadaawaa naxeen shacabka ciileene wax dhambay cirooliyo carruur carun ka daadsheene wax dhambaa intay cood dhacaan culummo sheegteene cimrigood ha gaabtee markii cududda loo sheegtay ciidamada caraysani markay maarta ku camiimtay shacabkuna cirdaysteen sidii cowlo loo jebiyey caalwahi markii laga dhigo ay dantu cidlayday ayunkaa iscunayaa la yidhi ciribgo'oodii aliyowdhaylanayreediiskahaa idingiis dhulmishey haaraan yeleeri war waxaa kaloo la yidhi gafur duubti shabaabkii gaasir weeya hadeero guud ahaanba dadkeenniyo shacabka ku gadoodo gabal sii dhici weeye intay gooriba goor tahay tala weeya gudboona gulufkii iyo dagaalka marayaan laga gaaminey aheeyo samidee cabdulaba waxa uu yidhi yaan lay qaabaane ii qarshay olku dambeeyay ka qoren yaan lay qaabaane i qarshay olku war cabdilow adiya saaxiibkaaba waxaan idinka maqli jiray ma aragteen ayaamahan amiir shabaabahoo orda warwar mahaysiina waxaa la yidhi dagaalkii u dhexeeyey yukrayn iyo ruushka wuxuu isu bedelay dagaalkii hawado daronisaa laysu adeegsanayaa yukraynna waxay sheegtay askar badanoo ruusha inay duqayntaas ku laysay ruushkuna wuxuu weli duqayntii ku wadaa caasimadda yukrain isagoo beegsanaya korontada iyo meelaha kaabayaasho noloshu ku xidhan tahay daroniska uu isticmaalaya ruushkuna eeraana samayso waxaa la yidhaha shahiid allow iiraan shahiidkaas aysan shabaab nagu siin war shabaab iyo sheeca maxaa iska galay mawaalinta adugu war shidde iyo shar waa isdhalaan shar gudban shaydaan hijaabana leen uniina war war ma haysin waad nafalantihiin raiisul wasaare xamse guddiga oo magacaabay waxay ka shaqaynayaan soo doorashada kow iyo kursi ee baarlamaanka soomaaliya ka dhiman aga wargooyin ma kursigii faahid baa amminkan la qalqaalinaya war adiga ma ergadaa lagugu daray war isin ergo ergu guraasan ma una eesana eraana war madayo allah ka cafiye wiilkaas abtinoo matid asna haysinkuuma aha war walba mooshiida aadan madow aysan kaymaa gudoomiyaha baarlamaanku war kalemaanay war ma haysiina waxaa la yidhi galmudug maalmaha soo socda dhulka shabaab ka jooga booraa ka kacaaya war galmudug ayaantaan saa uma degdeg badnayna iska hubso wisil ciidankii joogana waxay dhaheen sidii madaxweynuhu nagu amrayba meel kastoo shabaab jooga waa tegaynaa haya haya wara uula janneeye gadankada bu'aala ma gaadhayaan war meel kasta waa tegaynaa ay dhaheene inaan dhaqaaqna keliyaha noo harsanay dhaheen dhuusamareebna saadkiyaa lagu diyaarshaa la yidhi qaayibna sidoo kale ay u diyaargarowdaa la yidhi gawaana waa laga dhaqaaqayaayo ragga joogaayo horay u soco jireenoo diyaargarow uma baahna mar dhowna weerarkaas labaaflaha waa ah isa soo gaarayaabaa la yidhi war ragga qaayib iyo wisil saacadan ka helhelanaya xaradheer al-shabaab ka baxeen miday maqleen hayehe ma garaadihiyaa loo balan qaada war abdulow reer hamar olibaka maah mahayaana gambaala ningaariya gundado marka garaadada gurigaadoo dhaha fadhiida malkii hirar saf ka hor ilikoofade madaxweynihii hore zimbabwe roberto mugabe hadda ka hor wuxuu yidhi doqonnimo adiga oo mid kilkileeya naxdinna waa meydkii kugu soo kaca war mahmaada reer mudug baa asalkeeda lahaaye waxay ahayd doqonnimo waa inaad meydkii la killayso dabbaalnimana waa inaad qosol ka sugto war waa baryaamo warqaadkiisa leh waxaa la yidhi madaxdii shaab waxay la soo xariireen dad aqoon-yahanaa oo dastuurka aad uga warqaba waxayna weyddiiyeen inuu ku jiro dastuurka cutub ka hadlaya dagaalka si looga raadiyo qodob dhigaaya in dagaalkan joogtada noqday muddo loo dhexaysiiyo war waa kuwii dhihi jiray dastuurku waa kutub gaalo dadka ku dhaqmaana waa gaale eh. hadda ma naf baa biday war idinkaan fahmin horaa waxaa loogu mahmaahay eh. doonlii wareeray eh. curri fadhiyo u tagaa war mahmaadaha ku dheeline neef gowracangeeda kama waabto waaye war mahmaadada naftaanka dheelo abwaa muhidiin walibaanay libeehoo lagaadaw bardi hoobmaanka dhibu hirwoba gaadini humbo geedka aale war muddo ruux durdurshaabadanu waa qabataahe ma daruuf wakhti keenaa nimankii laga duubay wardan waa seeta isin era jarteen durduragiilbaa ku jabaye damaa'ina waa hun yahaye dantunu waa lamaa huraan dalkuna waa lama huraan aryamadeeyo waxaad ka tagta eh. nin isdilay dankama lihiyeysitiligam kan isdhagayna yeelkiisaeysitigam dagaal waa lama huraan eh. dalkuna waa lama huraan war waxaa kaloo la yidhi eh. koy taxadar wow tahay dameer ceel ku tiimbadaye xumbana way isku tiirshaa ninkii daadla soo tegay war ma haysiine sheekh maxamuud maxamed shibli oo ka mid ah culimada waaweyn ee soomaaliyeed wuxuu yidhi qof kastoo soomaaliyeed oo damiir leh waxaa waajib ku ah inuu ka qayb qaato dagaalka shabaab lagula jiro wuxuuna yidhi sida rasuulkeenu sheegay waxaa waajib ah in khawaarij la tirtiro oo dalka laga suuliyo war sheekh shibli waxaa kalou yidhi nimankaasu inaysan diin lahayn waxaa caddayn kuu ah nin masaajidka ku dukanaya niman iridda u taaganoo raba markuu soo baxo inay dilaan ayau ninkii sunnaysi iyo qur-aan akhris badan galay kuwii iridda u taagnayna waa daahsadeen markaasaa waxay dhaheen war gaalkaanu qur-aan akhris iyo salaad badana war soo horay looma dhihin kud iyo kaar iyo xanuun ku dhaca aadmiga ka daran kooxdan la yidhaa shabaab kariinku ha naga qabtee waxay isku kiis yihiin kuwii cali iyo usmaan intay kibirka u dileen karaamada sheega jiray war shiikh shibili waxaa kaluu yidhi nimanku waxay habeen iyo maalin xasuuqayaani amisom iyo shisheeyaha xalana jooga maahan jihaadka ay sheegtaanna wuxuu ku salaysan yahay gumaadka muslimiinta soomaaliduna waa dad boqolkiiba boqol muslimiina dhiigga muslimiinta ina rabaan ina ilaahay ugu dhowaadaan sidaa darteed wax la dhaafo maahane dhiiggoodaa mudan in ilaahay loogu dhowaado war khawaari joogta eelbuur oo daawanaysa madaxweyne xasan shiiqoo booqanaya ciidamada eritariya laga keenay waxay dhaheen kuwanna manoo dhinnaayeen war malaha waxay ka shalaayeen in la soo dhaafay wakhtigii lootariga maraykanka la xahaysanayay aryaadhaha mugaad leedihiin madaxweynuhu ciidankiiou soo booqda ma ciidankaa jiranay wax xanuunsanaa la booqdaa idaacadaha ma dhegaysan miya war cabdilow dadka maanta jooga waxayba ku leeyihiin wadan hebel booqday markaasaad waxaad is leedahay wadan hebel goormo xanuunsadayoo isbitaalka la dhigay warwar mahaysaana maanta madaxweynaha somalilan muuse biixi afkuu furtay afka awal ma soomanaay warwarka ha iga dhex gelina madaxweyne biixi wuxuu yidhi arrinta laasacaano waa xalismaysaa waana la xallin karaa shacabkuna hadday guryahooda ku xaroodaan oo magaaladu isu furanto ciidanka somalilan ma dhex joogayaan sababtoo ah inay dadka caburiyaan ciidanku uma joogaan buntland maruu la hadlayna wuxuu yidhi dani iyo ku-xigeenkiisu waa ognahay inay dagaal abaabulayaan laasacaano waxa ka dhacayna waxa deni boosaaso ka geystay baa ka badan ciddii duullaan soo qaadaana ayadaa ka shallaayaysa wuxuu kaloo yidhi waxaan shaki ka qabnaa dowladda soomaaliya inay waxa deni wado gadaal ka riixayso war jiraana cakaaruu iman wargijirabakaarikoamaynleywar bakaara somalilan kuba yaale war jiraaba waahaanow imaandhe war madaxweyne muuse biixi waxaa kaluu yidhi faarax macallin maalinba af inuu ku hadlo waa ognah hadda ka hormaruu hargey waraysa noogu yimidna wuxuu aaminsanaa sool sanaag inay somalilan ka mid yihiin maantana wuxuu leeyahay xuduuddii ingiriiska lagu yeelan maayo dal iyo dad dadka sool sanaagna go'itaan ma rabaan marka wuxuu yidhi waa yaabe xuduuddii ingiriiska haddaan wax lagu yeelanayn see faarax kenyaati u noqday war faarax markii hore hergeysa roogi ina obsadaay ma dhii korto war faarax waa kii dhihi jiray dadka reer muqdisho ilaa dhowr kun oo qof laga dilo ah. soomaaliya ma degaysoo dowlad noqon maysee ah haddana ma somalilan uu faraha la galay war muuse waxuu yidhi nabadoonnadii ka hadlay arrinta laascaanood oo meelaha kala duwan joogay nabadoonna maahayna balaayadoonay ahaayeen marka waxaan la yaabanahay anugu ma muuse u rabaa nabadoona war anigu waxaan kaloo la yaabanahay buntland iyo somalilan diiwaangelinta doorashada iyo dagaalka sitay isugu dhinac wadaan karti dheeraada wey wargooyin doorasho dagaal la isku dhinac wado haddaad aragtaan waa uun cimri dheeraysi la raba in kursiga lagu sii joogo aryaadhaha horta muddo kororsigii ma dagaal kororsi diiwaangeliso isu bedelay warwarkiyoonay weerta kulmeena koldhawaay dibi koonfur galbeed degaala kudhihi warmadayow markii waqooyi laga hadlayo maxaad koonfur u aaddaa ninkii waareera weligiis waqooyi koofurow yira ninkii waareera weligiis waqooyi koofurow yira miyaan hore loo dhihin war abdulow waagowi koonfur weligeed dirisaada jireenna afaaraha koonfur galbeed kuba agah wargoona in madayo waqooyi galbeed iyo koonfur galbeed daris ma aha dambaabin wariya soomaali galbeed iwunu derisin hayne warwar mahaysiine wasiirka amniga israa'iil itmaar bin kafiir ayaa wuxuu booqasho ku tagaa la yidhi masjidka barakaysanaya al aksa tillaabadaasna waxaa ka carooday muslimiinta adduunka oo dhan madaxweynaha falastiin abumaasinna wuxuu yidhi looma dul qaadan karo daandaansigaa yuhuudda waddo war ururka xamaas waxay dhaheen war horta maxamuud cabbaas abumaasib ma sidii yaasir carafaad oo iska joogi rabaa war yaasir carafaad ma joogo mar horuu dhintay war ururka reer falastiinee xamaas waxay dhaheen tillaabada wasiirka yuhuudda jawaab cad baan ka bixinaynaa weli dheeray israa'iil ma boodeyn bari dhahee intuu dego birta kuma afeysteen war waxaad ka tagtay baydkii ilaahiyo barxadii rasuulkii bakti kuma dhexkariyin war adna waxaa ka tagtay waa boqol yahuuduye rag baabiirinaayo baarka uu fiiraaye barqa laguma gaareen kugu cunin war cabdikuusa waxaa kaloo la yidhi haddaan muruuqa buuxiyo isticmaalku baal jirino baydow garaacayn war waxaad dhammaantiin ka tagteen bushiimaad dushoodiyo been weeye nabaduye baaruuda qaraxdiyo buntuq weeye duniduye israa'iil rag baa tiiriye kibir ma tooqeene maanigaa talaabiib u gaday taangiyada yaalla dabadeed yuhuu tabarrucee toos ugu geeyey midna dhagax tuura yidhi aan ka roginta aha tolla'aye noqon kuwa xoog ka tabaroone wargooyin war mahaysiina xalana waxaa la yidhi askari yugandhaysaha neerafoos intuu noqday waa askarti kale la joogtay oo dhan xabad ooda ooga qaaday saddex meeshii bay ku tallafeen baa la yidhi asagiina gacantaa lagu dhigay baa la yidhi marka waxaan la yaabay talowkaa maxarakada la soo xidhiidhay war habay new yorka soo dhawaynaye war dagaal la'aanta amisom meesha ku haysta iyo diiwaanada laysaga dhex jiro amuu ka xanaaqay walaa waasingrafoodiyaaleya war ogeendha waa ka amuu jiro laga diiday war mid yugandhaysaoo sidaasoo kale nayrfaasta noqday asaguna askar kaleo yugandhaysa u laayey laakiin kaasu waa isku darayoo kama harin saaxiibadiisii ou laayey waryaada dagaalka khawaarij dalka looga xoraynoo dowladdii federaalka iyo dadweynihii ku jiraan miyaadnaan doc lahayn dood unbaad ku jirtaane ordahoo hubka doonta war neerafoosaad ka sheekaynaysiina kiinaaba ka darana waase waryaadinku laa idaacadda badiba kol dagaal ma ogole waryaada idinka neerfoose xubintii kalemana dhegeysateen barnaamijkeena kulanka keenana gabagaba u tahay ay ku luuqeeyaan fanaaniinta ee maxamed udiin hiban iyo maryam mursalayn kaga tegaynaa ee nabadgelyo